leylati asabti athaani cashar min shahri jumaada aluulaa caami alfi arbacumiya arbaciin lijhati almustafa sala allahu calayhi waaalihi wasalam ضمna silsila duruusi xadiisi almustafa sala allahu calayhi waaalihi wasalam beydan bikitaabi alarbiciin وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلسكii sideed iyo kontonaad ee majaalisi sharaxa kooban ee kitaabka macaalima macaalim dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka macaalim sun nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah bisha jumaada ula ay tahay toban iyo laba kun afar boqol iyo afartan hijir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam maqsadkii cibaadaadkan kusoo jirnay kitaabu qasri salaati wa jamciha ayaan kusoo jirnay fasalka labaad axkaamu safar safarka axkaamta uu leeyahay ayuu fasalkan u fasal yahay baabu safari safarka qiطcatun waa gobol iyo qeyb oo min alcadaabi cadaab ka mid ah ayuu baabkan u baabya weeyaan in safarka uu dhib badan yahay oo culays badan uu leeyahay ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun shan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cbdirxman skhdowsi radia allahu tacala arda qala wuxuu yidhi abu hureyra ama wuxuu ka wariyay can nebi sal l slm qaal nabiga inuu yidhi asafaru safarka qicatun waa gobol iyo qeyb oo min alcadaabi cadaabka ka mid ah muxuu cadaab ku noqday yemnacu axadakum midkiin wuxuu u diidayaa tacaamahu cunadiisa macaanayd uu gurigiisa iyo meeshuu u degnaa ka cuni jiray waa u diidayaa safarka iyo wa sharaabahu cabitaankiisuna u iyo wa nawma hurdadiisa u diidayaa faidaa qadaa haduu guta nahmahu faidaa qadaa hadduu soo dhammaysta nahmatahu xaajadiisii danta u laha haduu qofka soo dhammaysta falyucajilha usoo degdegsado ilaa ahlihi reerkiisa usoo degdegsada saasuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslm buhari muslim xadiis soo saaray marka safarka ama diyaarad ku safar ama tareen ku safar ama baabuur ku safar ama lug ku safar waxa ku safarta ku safar nooc kastaba aad ku safartid safarka waa qeyb cadaab ka mid ayuu ah, nabigana cadayna sal l slm asbaabta kenaysana cunadaadii cabitaankai nasashadaadii hurdadaadii ayuu ka dhimayaa qeyb oo muxuu aha qeybtii aad ka heli jirtay qayb ka yar ama qeyb noocaas ka duwan ayaad helaysaa weyaan sidaa darteed qofka adi marba soo dhamaysa ha u soo degdega reerkiisa intaa waxaa dheeri reerkii waa dayacan yihiin caruurti waa dayacan yihiin xuquuq badan ayaa dayacmaysa marka qofka dan hadduu u safra sax laakiin markuu dan soo dhamaysto inuu soo degdegsada ayaa lisfarayaa weyaan waxaa la mid a safarada hadda loo aada yurub iyo maraykan iyo meelaha loo aado shaqada loo aada ka mid qofka inuu muxua ah, danihiis intuu soo eh, dhaweyso kadib reerkiisa usoo degdegsado waa lagama maarmaan haddii kale waxyaaba khatara dhici xaaska in laga maqnaado afar bilood ka badan waxyaabaha la diidi jiray kamid xataa iyadoo jihaad lagu maqan yahay ayaa ninka iyo xaaskiis inay kala maqnaadaan afar bilood wax ka badan ayaa la diidi jiray arrinta ayadana waxaa lagu saleeyey xafsa bintu cumar radi allahu taala ardaha ayaa aabbaheed weydiiyey oo wuxuu ku yidhi naagta intay ninkeeda mxu ka sabri kartaa markaas hay sheegta afarta bilood sidaas ayaa marka loogu jimeeyo ciidamada saas isku bedeli jireen ciidamada fuquurta iyo dhufaysyada iyo xuduudda joogtay oo jihaad ku maqnayd waxaa weeyaan markii afar bilood ay maqnaan waa la kala bedeli jiray marka qofka marba haddii aad danihiis soo dhamaysto inuu soo degdegsado reerkiis usoo degsado laga maarmaan weyaan ilmaha iyagoo nool ilmo badana iyagoo abood uu nool yahay ayaa agoomma ah ilmo badan xujada kumaqan yahayna shaqaan kumaqana marka waa mushkilad baabun laa tusaafir yaynan usafrin safrin almaratu haweenaydi laa tusaafir safrin dhah almaratu haweenaydi ilaa maca ilaa maca maxramin maxram iyada uu la jira si kale yay safar dheer gelin weeyaan saas ayada waa xadiid qeyb ka mid ah, ama macno xadiid weeyaan haweenaydi hadii marba safar ay gelayso maxramka waa in uu la jiro maxramka waa laba qaybood qeyb waa cid alle ciddii aanan guursan karin uusan guur u qabanaynin qaybta labaadna waa ninkeedii bas ama ninkeedii ama cid uusan guur u qabanaynin labada ayaa maxram haweeneyd u noqoni maxram saddexaad ma yeelan karta haweenaydii xadiid kun shan boqol iyo toddobaatanaad can ibni waxaa lgu radi allahu taala anhuma can nebi wuxuu kor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa tusaafiri ayna safrin almaratu haweenaydii halaatan saddex maalmood ama saddex habeen ilaa macdii maxramin qof maxram ah inuu la jira mooyane riwaayada kale ayaa khasiisi doonta oo saddexda waa mxuuaha macnaha saddexda la yidhi safarta ayaa haaliban saas noqonaysa mooyane habeenay maalin waa nasoo socotaa buhari muslim ay xadiid soo saaray xadiid kun shan boqol iyo ko iyo todobaatanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda cabdiraxmaan sakri dowsi wuxuu yidhi abu hurayra qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yaxilu uma banaana limra'atin haweeney haweeneydaas tumin rumaysan bilah alla weyne iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira rumaysan an tusaafira inay safarta masiirata yowmin maalin inta loo socday wa leylatan habeen laysa macaha xurmatun maxram uusan la jirin uma banaana weyaan marka haweenaydii marba haddii ay u safraysa meel habeen maalin in loo socdo la looma ogola inay kaligeed safarto waa inuu maxram la jiro weyaan marka hindiya iyo waxaa weyaan meesha la yidhaahdo bangkok iyo chinaha iyo imaraadka iyo gabdhaha maxrumlaantu safrayaan oo dukaamada soo dukaameysanayaan arrinta iyadoo ma banaano waa inay marka ama ninkeeda kaxaysato amaba ay kaxaysata canugii ay dhashay ama walaalkeed ama waalidkeed iyo ciddii marka mxuu ah maxram noqon karta haddii ay weydana waa inay ka joogto xajka ayaa loo diiday inay maxram la-aan aado waad garanaysaan marka inay ganasi u aada mxuu aha maxram la-aan iyo adduunya waaba min baabi owlaa kana shaydanan khaasatan adduuma ya ya sheekh ha Uh, safarkii tusaale ahaan xaggiyaa kaga horeey wa xaggiyaa uga horey masalada ayadaa marka oo ku saabsan haweeneyda hadii ay meel u safrayso maxramkeed uusan ka horeynin uusan garoonka ka qabanaynin ayada waa ijmaac maxaa yeele meeshii waa un sii fogeysa mogta <laughs> waa ka badany meeshi safara u aaday waa ku maqnanaysa taayada laakiin masalada culimada qaar ay ka hadlaan waxaa weeyaan haweeneydii hadii halkan ay diyaarad ka raacayso diyaaradii ay raacaysana ay afar sac sii soconayso ama shan saac ama ka yar ama ka badan xaggina uu maxramkeeda u taagay uu ka qabani ma banaan tahay ma banaano in badanoo culimada ka waxay leeyihin ma banaano in badanoo culimada ka waxay leeyihin ma banaano qaarna waxaa wey waxbay luqluuqayaan waxay leeyihiin dhib weyn ma wallahu aclam waayaha baabun laa yusaafiru qofka yuusan safrin ama ma safro munfaridan isagoo keligiisa safar dheer ma gala qofka weeyaan xadiid kun shan boqol iyo laba iyo todobaatanaad an cumr wa lg bdulahi bn cumr khaaab radi alahu ta anuma an nabig nabign wuxuu yidhi low yaclamu nnaasu dadka haddii ogaan lahayeen maa fi lwaxdati kelinimada wixii ku sugan maa aclamu ka ogsoonahay maa saara muusan socdeen raakibun qof wax saaran habeen waxdaw keligii habeen qof keligiisa ma guurayeen ayuu nabigeen le sal alla ogaan lahaydeen keli socodka dhibka ka imaana iyo xumaanta ka imaan karto ma sameeyeen weyaan bukhaari ayaa xadiis soo saaray xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu taala anuma qal cbdillahi bn camr qaala rasul rasul wuxu yh sal slm alraakibu qofka keligii wax saaran oo musaafirka ah shayaanun waa hal shayaan waraakibaani labada wax saaranna oo habeenka socdana oo safarka ahna shayaanaani waa laba shayaan waalaaatu saddexda qofoo wax saaran ayuu nabig cadayna sal lla slm abu daawud tirmidi ee soo saaray xadiku waa xadiid xasana qofku waa keligii waxbaa ku dhacay yaa u tola ama waa laba ayna qofku waxba dhaaman badan laakiin saddex marba haddii ay gaaraan waa jamaaca yuu nabigen cadayna sala allahu alay marka saddex safarka inta ugu yaro ugu fiican waa in saddex qof lagu safro baabu ducaai safari ducada safarka la akhris baabkan u baab yahay kun shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can ibni cumar cbdulahi bn cumar bn khaaab waxa lgu radi allahu taala anhuma ana rasul rasulka al sl slm kaan nabigan wuxuu ahaa ida stawaa goorta uu ku ekaada uu ku fadhiisto calaa baciiri ritigiisa khaarijan isagoo u bixi ilaa safarin safar kabara alaaan saddex jeer wuxuu dhihi jiri allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar ayuu nabigan dhihi jiri sal slm uma intaa kadibna qaala wuxuu dhihi jiri subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin wa inna ilaa rabbina lamunqalibuun subxaana waxaa ceeb oo dhan ka hufan ka nasahan alladii alla weynihi sahara noo yasiray lanaa anaga haadaa markabkaan aan saarana ama riti ha noqdo ama baabuur ha noqdo ama wix la midka ah haadaa ekana wamaa kunaa maana ahayn annaga lahu isaga muqriniina kuwa awooda oo gacanta soo gashtay oo isaga muxuu ahaa sakhirtay ma aan ahanin wainaa anagana ilaa rabbina rabbiga anaga xaggiis ayaan lamunqalibuuna kuwa u gidoomaanahay saasuu nabigeen jiri sal allahu alayhi waaali ayuu rabbigeen muxuu ahaa in nabigeenna u dhaha la faray nabigeena ayadaas u arin jir sal allah alay slm subxaana waxaa hufan oo ceeb oodan ka nasahan alladii alihi sahra noo yasir lana anaga haadaa markabkaan aan saaranahay iyo muxuu ahaa rukuubkaan aan saaranahay amaba gaadiidka aan saaranahay wamaa kunaa anaga ma nihin lahu isaga muqrina kuwa awooda oo sakhiran kara ma nihin wa inaa anagana ilaa rabbina rabbiganaga xaggiisa la munqalibuuna u gidoomayna intaas yuu nabiga arin jiray kadibna wuxuu arin jiray allaahuma allahyow inaa anaga nasaluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarina safarkanaga haada ekana albira samafal iyo cibaado iyo wataqwa iyo alla ka baqitaan inaad nagu irsaaqdo wa alcamali wixii camal hon qabanana waxaan kaa weydiisanaynaa maa tarda wixii aad adi raalli ka tahay camal kii aan raalli ka inaan qabanno allaahuma allahyow hawin noo fuuday calaynaa dushanaga safaranaa safarkanaga haadaa ekana wawi naga duub canaa anaga bucdahu dhirarkiisa noo soo duub oo naga soo yaray weyaan allahuma alhu anta adiga ayaa saaxibu midka saaxiibka ku ah fi safari adiga ayaa safarka saaxiib nagula ah oo nala jira weyaan waalkhaliifatu kan aan ugu soo tagnay filahli ehelkan adaan kaaga soo tagnay annagaan soconnay inaad na xifdiso na ilaaliso na dhaqaalayso eh, na hanuuniso eh, na toosiso adiga ayaan kaa rabna reerka aan ka soo tagnayna adiga ayaan kaaga soo tagnay ilaalintooda iyo xifdigooda iyo raacayadooda weeyaan allahuma allew innii aniga acuudu waxaan ka mangalaa bika adiga min wacthaai safari safarka dhibaatooyinkiisa mashaqadiisa dhibaatule safarka iyo wa ka'aabati iyo markii aan soo noqonno iyo aragtida muxuu ahaa ka'aabada iyo murugada lah xusniga lah ka'aabat almandar aragti murugala ama meeshaan u socon noqoto ama meeshaan usoo noqon doon noqote oo dee dad dhintay dad dhaawacmay dad dhibaysan haakada wamaa ilaa daalika i wa suui munqalabi iyo noqosho xun fi lmaali maalka i walahli reerka muxuu ahaa noqosho xun ugu soo noqono waidaa rajaca goortuu soo noqda qaalahuna ducadaas ayuu nabiga arin jiray kalimaadkaas wazaada fiihin wuxuu ku kordhin jiray kalimaadkaas aaibuuna taaibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aaibuuna waan soo noqonay ama kuu soo noqda ayaan nahay tooba keena ayaan nahay caabiduuna kuwa rabbigood caabuduuna kuwa caabuda ayaan nahay lirabbina rabbiganaga xaamiduuna alla kumahadiyo saasayuu nabigeen dhihi jiray sal allahu calayhi waali wasalam marka qofka ducadaas markuu safarta u baxa inuu ahriyo waa hadyiga nabigeena sala allahu aleh wasalam kaana ida stawa kaana yani waxay tusaysaa inuu nabigeena saas ahaan jiray sal l slem markuu fulo mxua daabadii allahu akbar allahu akbar allahu akbar subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun allahuma ina nasaluka fii safina hada albira wاltaqwa wamin alcamali ma tarda allahuma hawin calayna safana hada waطu cana bucda allahuma anta aلصaaxibu fi الsafar wاlkhalifaة fi اlahl allahuma inii acuuduk min wacثaaءi الsafar waka'abat اlmandar wasuء اlmunqalb fi اlmaali wاlahl markuu qofku soo noqdana aaibuuna taaibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun intaas iyada kalimaadkaas waa kalimaadka runtii aad ku qiimo badan qofkana carabkiisa weligiis inuusan hilmaamin loo baahanya weyaan ilaahayna marka xifdigiisa iyo dhan walba saasaad ku heshay marka baabun maa yaquulu qofku wuxuu dhihi idaa qafala markuu kasoo laabto min safari xajin safar xajeed iyo wahayrihi iyo safar xajeed waxaan ahayn markuu qof kasoo laabto muxuu ku dhawaaqi muxuu akhrinaya xadiid kun shan boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala ma an rasul rasulka alla sal slm kaan nabigeen wuxuu ahaa idaa qafala goortuu kasoo laabto min ghaswin duulaan aw xajin amaba xaj aw cumrata ama cumra yukabiru wuxuu allah akbar dhihi jiray calaa kulli sharafin meel kasta oo yara tumbro ama sarrayso oo meel ka saddex jara iyo lookuba dhehi jiray meel yara korayso babac yar amaba tumbur amaba buur yar markuu m ama takad waxay noqotaba meel uu saas u fuulaba allahu akbar allahu akbar allah akbar ayuu nabig jiray sal l slm uma yaquul wuxuu jiray laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ila allah alla weyne mooyeen waxdahu xaaluy keligii laa shariika wadayna lahu alla uma lahu lmulku boqortooyo isaga ayaa iskale walahu alxamdu mahadna isaga ayaa iskale wahuwa alla weyne calaa kulli shayin shayl arkaba qadiru kulli shayin shayl arkaba qadiirun qaadiru mid awoodo weeyaan aaibuuna waan soo laabanay taaibuuna waan tooba keennay caabiduuna waa alla naga caabudnay saajiduuna kuwa allana sujuudnay lirabbina rabbiganaga xaamiduuna aaibuuna waxaan soo laabanay taaibuuna waxaan tooba keennay caabiduuna waxaan caabudaynaa saajiduuna waxaan u sujuudsanay lirabbina rabbiganaga xaamiduuna waana mahadinaynaa weyaan intaasaan waa la dhihi karaa sadaqa allahu allaweyne wuxuu run sheegay ama uu ka dhabeeyey wacdahu ballanqaadkiisii wa nasara wuxuu gargaara allaweyne cabdahu addoonkiisa wahazama wuxuu alla jibiyey alaxzaaba ku isbahaystayna waxdahu isbahaysigana keliga ayaa jibi weeyaan bukhari muslim ay xadiis soo saaray saas ayuu nabiga dhihi jiray sala allahu calayh waali wasalam markuu safar cibaada ka soo noqdo ama xaj ha noqdo amaba jihaad ha noqdo weeyaan baabu istiqbaali musaafiri qofka musaafirka ah markuu soo noqdo in laga hortaga oo la soo dhoweeya inay hadiga nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam oy dhib lahayn ayuu baabkan n cabaas radi alahu taala anuma qal abdulahi bn cabaas lamaa goortii qadima nabiyu nabigeena uu mxuu ahaa soo gaaray makata magaalada maka istaqbalathu waxaa ka hortagtay uqaylimatu bani cabdilmualib bani cabdilmualib wiilashoodii dayartii dhallinyaradii ayaa ka hortageen waaxidan fa xamala kadib markaa soo saaray waaxidan mid bayna dee hortiis ayuu soo saaray gaadiidka u saarna hore ayuu iska soo mariyey walakharu kii kalena walakhara kii kalena khalfaho gadaashiis ayuu iska mari weeyaan dhallinyaradii mxuu ahaa ka hor tagtay soo dhaweynaysay qaarna horey ayuu iska mxuu ka saaray gaadiidkii qaarna gadaal ayuu ka saaray xadiid kun shan boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can caaishata umilmuminin xaala wariyey radi allahu taala anu ardaha qaalat waxay tiri umilmumin caaisha aqbalnaa waxaan ka nimid min makata maka xaggeed fii xajin xaj oo cumrata ama cumra wa usayd ibnu xudayr saxaabiga jaliilka ahna yasiiru u bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali nabiga uu ka horeeya saxaabigaa ah nabiga ayuu hor socday sal lla slm jidka ayuu tusaayey fatalaqaana fatalaqaana waxaa naga hor yimid oo na soo dhoweeyey khilmaanun dhallinyaro oo meel ansaari ree ansaareed wiilal kaanu waxaa yatalaqawna ka hortaga waxay ahan jireen yatalaqawna kuwa ka hortaga oo soo dhoweeya ahliihim reerkooda idaa qadimuu kahorta magaalada ay yimaadaan ay ka hortagi jireen marka dhaqankaas waa dhaqan wanaagsan in muxuua dadka musaafiriinta laga hortaga la soo dhoweeyo ina waqtiga nabigeena ay jiri jirtay khaasatan ragga dayarta dhalinyarada waa saas weyaan soomaalida waa taqaanaano markii safar laga yimaado waraabihin uroora iyo mxuu ahaa haakada iyo dadka dayarta haaliban inay ka hortagaan saasay ahaan jirtay odayaashan xataa way sameeyaan marka waa dhaqan aad u fiican oo wanaagsan haddana waad aragteen goroonnada iyo meelahaas garoomaha in la tago oo dadka lasoo dhaweeyo oo wax aad u fiican waa qofkii la dareensiiyo iyo xataa in la sagootiyaba laakiin in laga bixiyo oo meeshaan mxuu ahaa dumar Eh, mxua qaawan halkaan la dhigo dayara eh, hakadaa la dhigo yani ariiqa mucayan la sameyo waxyaabahaas wixii mukhaalafo ay ku jirta ayada baabkaas baab saxa maa weyaan baabkaas baab sax maa wixii mukhaalafo sharci ay ku jirta ayada baabkaas lama yeelayo weyaan waayahay baabu salaati salaad la tukada idaa qadima min safarin qofka markuu safar ka imaado in la tukada oo masjidka lagu soo hormaro lagu tukada inay sunno tahay ayaa baabka mxuu aha u baabyo weyaan xadid kun shan boqol iyo sideedii kontonaad can kacbin maalik waxaa la wariyey radia allahu taala ana rasuula rasulka sal slm kaan nabigan wuxuu ahaa laa yaqdamu kasoo geri min safarin safar ilaa nahaaran maalin mooye maalin mar kale magaalada madiina safarka muxuu ahaa uma soo geli jirin markuu safarka imaada maalin unbuu imaan jiray fi duxa weliba xilliga barqinka ayuu imaan jiray faidaa qadima markuu nabiga soo gala bada bilmasjid masjid ayuu ku bilaabi jiray fa sallaa fii rakcatayn laba rakac ku tukan jiray uma jalasa fiihi wuu fariisan jiray oo saxaabadii inay salaamaan reerkii inay ka war helaan waxyaabahaas weeyaan hada lafdu muslim xadiidka muslim ayaa soo saarlafdi lafdigan muslim ayaa iskala laakiin asal ahaan xadiidka bukhari muslim ayaa isku raacay weeyaan ama soo wada saaray asalkiisa marka muhiimadda loo diida marka in duruuq waa noo imaan doonaa in manimo la imaado in laga war hel ayuu nabig rabi sal alla ama baabka sideedaad baabun laa yatruqu ma kusoo habeen guura qofka ahlow reerkiisa leylan habeennimo habeennimo qofka inuu muxua kusoo guura ood guuritaan habeenimo ugu imaado arinta yada lama ogolo weyaan xadii kun shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can jaabir bn cbdillah waxaa lagu radi allahu ta canhuma qaal wuxu uhi jaabir naha nabiyu nabigan wuxuu diiday an yatruqa qofka inuu kusoo habeen guro ahlahu reerkiisa leylan habeenimo an yatruqa inuu kusoo guro ahlahu reerkiisa leylan habeennimo nabigan waa diiday sala allahu alay waslem bukhaari muslim ayaa xadiidka soo saaray weeyaan xadiid kun shan boqol ama wa fii riwaayati muslim riwaayad muslim muxuu ahaa uu leeyahay qaala wuxuu yidhi ninka la jaabir nahaa rasulla nabiga wuxuu yidhi sal slm an yatruqa inuu muxuu ahaa gur arajulu qofka ahlow reerkiisa leylan habeennimo yatakhawanuhum libi isagoo muxuu ahaa khiyaano baaraya khiyaano baaritaanu ku samaynaya oo inay isaga khiyaamayaan ayuu baarayaa lama ogolo weyaan aw amaba yaltamisu isagoo raarraadin oo barbaari oo dalbi caharaatihim turanturooyinkooda iyo dhicitaankooda iyo gafafkooda isagoo inuu habeenimo kasoo dullaca sax ma ahan weyaan nabigeen waa diiday caleyh salatu slam waxyaabaha cajiibka oo dhici kara waxaa ka mid ah qofka haddii reerkiisaon ka warqabin oo kasoo dullaca gurigii isku dhex yaacsan caruurta sariirtiisa ku jiifaan gabadhii walaalaheed oo iyada la dhashay oo gurigii jooga tiim dhan waxaa weeyaan adeeradeeda jooga dad muxuu ahaa kale inaad kasoo dullaca laga yaabaa ninkii oo xaraj uu galo culays haweeney doon ishagaajinin oo ninkeedii diyaar u ahayn inuu kasoo dullaco laga yaaba guriga u hagaagsanin sidoo kale waxaa weeyaan yacnii jawaanib kale oo badan oo qofka laga yaaba haddii aad indhaha ku dhufta inay dhibto ama gabadh laftirkeeda jab ay ku noqoto inay dhacdaan laga yaaba marka qofka reerkiisa isagoon ogeyn inuu muxuu aha kasoo dullaca arrin sax maahan hadduu qofka tusaale ahaan dhaqankiisa ay tahay inuu habeen kastaba yimaado lix saac ood magaalada jooga ood shaqeeya baa wa uruqadaas wax dhibaato ma laha laisla ogsoonyi duruuftan ay ku qaxbaarta inkastoo ficanta xilli hor in la tago haddii sidoo kale qofka uu telefoon soo dira ka warrama uu yidhaahdo caawo waxaan kusoo aadanahay saqda baabuur ayaan kamaal ka soo saaranahay insha allahu tacala ama diyaaradaan ku imaanaya waxay soo degaysaa xilligaas marka waxaan kusoo aadanahay lix saac ayaan kusoo aadanaya ma dhibay leed haddii macquul macna ay tahay nahyigan oo nahyigan oo nabigan uu diidaa sal l slam macnihiisa la yaqaaniy sababta oo mucalal u yahay waana mucalal waad ujeedaan yatakhawanhum marka midi kale axaadiis kale waxaa jirta ilaa ay haweeneydii laga maqnaay istixdaad mxuua ixdidaad ay samayso oo waxaa weeyaan wax alla wixii tima iyo wixii in la hagaajiyo u baahnaa iska hagaajiso oo isdiyaariso ma garat haweeneyda basaasneedoon timaheda shallaysneen isku aadanen ay waxay isku aadisato ha la wargeliyo nabig sal sl riwaayad kale maadaama sababka loo yeela takhawunkaas ka carar oo khiyaanobaar iyo indhihii waxaynan jecleen inay ku dhacaan iyo sidoo kale haweeneyd inay diyaargarowd ay tahay hadii aad ninka la soo hadla marka haweenaydiis u yidhahdaa xajiyey waxaa waqti fulaan baan kusoo aadanaha la soc u yidhahdo ay ogsoon ma dhib ay inay dhib lehena laga yaaba wallahu aclam inay dhib lehena laga yaaba wallahu aclam qofkii dee maalinta ku dadaalana waaba kasii fiican oo nabigeena sal ll slam hadyigiisa caadiga aha ayaa sida ahaa waaya xadiid kun shan boqol iyo siddeetanaad can abdillahi bn cumar wa radi allahu taala anhuma ana rasula rasulka sal slm xiina goortii qadima uu soo galay ana rasul rasulka sal slm xiina goortii qadima uu ka galay min ghaswatin duulaan qaal wuxuu laa tatruquu annisaa haweenka ha ku guurina oo habeen guur ha ugu tagina fa arsala markaasuu nabigu wuxuu diray man qof yuadinu naas dadka ogeysiiya annahu asaga qaadimun ama qadimun inuu soo geli alqad berri inuu dadka usii sheega dad baad iska soo hordirayoo adeegoo berri aan imaadayan la socdaay wargelinta waa kaas markaysan haddii telefoon la ka warrama marka haddii telefoon la ka warrama inuu booska gala soo lagama yaabo baabun adducaa alla baryo la baryo idaa nazala qofka markuu dega manzilan boos uu dego ducadan loo baahan yahay ayuu baabkan yahay meel ayaad degtay magaalo ayaad imaaday tuulo ayaad soo gashay caasimad ayaad soo gashay ducada ku ducaysanaysa waatan weyaan xadid kun shan boqol iyo kow sideetanaad can suhayb suhayb bin ruumi waa ninkii reer ruum ahaa reer yurub saxaabiga jaliilka radia ana muxameda nabi moxamed sal l slm lam yara muusan arkin qaryatan tuula oo yuriidu u doona dukhuulaha inuu galo ilaa hadduu arka qaala wuxuu dhihi jiray xiina yaraaha markuu indhaha ku dhufto wuxuu dhihi jiray allaahumma allahyow rabba asamaawaati samooyinka rabbigiisiiyow asabci ee toddobada ah iyo wamaa adlalna wixii ay hareeyeen ay ka sarreeyaan iyo wa rabba alardina arlooyinkii rabbigoodiiyow asabci ee toddobada wamaa aqlalna wixii ay koobeen oo ku dul taagan waraba shayaaiini shayaaiinta rabbigooda iyo wamaa adlal iyo wax alle waxay baadiyeeyeen rabbigoodiiyow iyo waraba riyaax dabaylaha rabbigoodiiyow iyo wamaa dararin wax alle wixi ay kiciyaan oy qaadaan amaba qashin iyo waxay noqdaanba rabbigoodiiyow iyo muxuu aha boorba fa innaa annaga nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa khayra haadihi alqarya tuuladan iyo qaryadan iyo magaaladan khayrkeedaan ku weydiisanaynaa iyo khayra ahliha ehelkeeda khayrka ay leeyihiin aan ku weydiisanayna rabbiyow wa nacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min shari min shariha tuuladan sharteeda iyo wa shari ahliha ehelka degan shartoodaan kaa magangelaynaa iyo wa shari maa fiiha wax alla wixii ku dhex jira sharteedaan kaa magangelaynaa adiya almaqdisi fi axaadiid almukhtaar ayuu kusoo saaray sanadkiina waa saxiix weeyaan xadiidkan marka qofka markaad magaalo soo galaa hadduu ahriyo waa hadyiga nabigeena sal slm saasuuna nabigeena samayn jiray sal allahu alayhi wasalam marka eh, in arintaa la sameeya wanaag badan ayaa ku sugan weeyaan baabu ducaa allabaryo la baryo cinda alwadaac qofka markuu qofka sogootina inuu mxuu aha duceeyo oo qofka uu sogootinay uu duceeya ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiid kun shan boqol iyo kow iyo sideetanaad can ibn cumar waxa lg cbdullahi bn cumar ibn khataab radi allahu ta anhuma anahu cbdullahi bn cumar kaana wuxuu yaquulu mid yali rajuli qofka idaa araada safaran goortuu safar doona goortuu safar doona wuxuu ku dhihi jiray udnu mini iisoo dhowow uwadicuka aan ku sagootiye kamaa kaana rasuul rasulk ale siduu ahaan jiray yuwadicuna midna sagootiyo aan ku sagootiye iisoo dhowow fa markaas wuxuu dhihi jiray astawdicu allah alla weyne ayaan magangelinayaa diinaka adi diintaada alla weyne ayaan magangeli ugu dhigayaa oon inaad badbaadiya u dhiibayaa iwa amaanataka amaanadaadan alla ayaan u dhiibayaa wa khawaatima camalika camalkaada aad samaynays khaatimadiisana alla ayaan u dhiibayaa oo khaatimo suuban iyo amaano suuban iyo diin suuban oo wanaagsan inaad alla ku siiyo od alla ku badbaadiyo diintaada ood ammaanadaada ku badbaadiyo ood camalkaada khaatimad khayr ku siiyo ayaan mxuu aha kugu soo watina astawdic allah diinaka wa amaanataka wa khawaatima camalika weyaan abu daud tirmidi so sar xadis saxiixa xadid shan boqol iyo laba iyo sideetanaad can abi hurayrat wal radia allahu ta an arda abu hurayra wadacanii rasuul nabiga ayaa isagootiye faqala wuxuu yidhi astawdicu astawdicuka allah alla weyne ayaan wadeeca iyo ku ammaangelinayaa aan agtiisa ammaano kaaga dhigaya alladii allaso laa tadiicu ayna dayacmin wadaayicuhu waxa la ag dhigtoo loo dhiibto allihii ay dayacmin baan kuu dhiibay saas ayaan dhihi jiri ayaad ku yidhi abu hurayra nabigeena sal sl ibn maaja soo sor xadiis saxiixa marka qofka haddii marka la sagootinaa see dhihi marka laga sagootinaa saana dhihi isaga muxuu ku jawaabi jazaaka allahu khayran waa soo aroortay waxaa kaloo soo aroortay waxaa soo aroortay sidoo kale astawdi astawdicu allaha la laa takhiibu wadaa'icuhu laa takhiibu wadaa'icuhu taana waa soo aroortay marka haaliban laakiin riwaayaadkan intooda badan saxiix ah waxay ku soo arooreen qofka wax sogootina inuu muxuu ah duceeyo laakiin qofka kale jazaaka khayran iyo waxaa weeyaan eh, tii hadda aan sheegaynay muxuu ahaa allatii laa astawdicuka allah alladii laa tadiicu amaba laa takhiibu wadaa'icuhu iyo saas hadduu ama jazaaka khayran u dhahana dhib ma lahay culimadi leeyihin wallahu aclam waaya safari safarka sunanimadiisa yowma alkhamiisi maalinta khamiista in la safri inay sunnata ayuu baabkan u baabiyey kun shan boqol iyo laba iyo sideetanaad min fii xadiidi towbati kacbin xadiidka dheera oo kacb ibn maalik markuu kadib maray duulaankii tabuuk uu kadib maray towbadiisii xadiidkaas ana nabiya nabigeena sal slm kharaja wuu baxay yowma alkhamiisi maalin khamiis ayuu tabuuk u baxay fii ghazwi tabuuka duulaanka wa kaana wuxuu ay nabigeena sal slm yuxibu mid aad u an yakhruja inuu baxa yowma alkhamiis maalin khamiisa xadiidkana bukhari ayaa soo saaray marka nabigeena sal slm aad buu u jeclaan jiray khamiista inuu safro baabu tabkiiri aroorka laha fi safari safarki waayrihi iyo safarka wheeb inay fiicanta yuu baabkan u baab yahay shaqada haddii aad ukalahaysa aroorti inaad ukalahdo haddii aad masjidka ukalahaysa inaad masjidka aroorti ukalahdo haddii aad safraysa aad aroorti kalahdo inkastoo muxsuuqa loo yara baahan yahay qofka oo sunno tahay inuu asaga dadka uusan u hormarin oo dhexdhexaad amaba gadaal uu ka noqdo xadiid kun shan boqol iyo afar iyo siddeetanaad an cumar waxaa abdulahi bin cumar radi allahu taala anhu ana nabiya nabigena sal slm qaal nabigeen wuxuu yidhi allaahuma allahyow baarik u barakay liummatii ummaddayda fii bukuriha aroorka aroorti waxay u kallahaan ilaah u barakay marka taana waa mujarabo qofka wixii aad aroorti u kallaha oo dhaxda u xirto intuu ilaahay subxana wa tacaala masjidkiisa imaado ku tukada qur-aankiisa alla baryo kadibna uu tallaaba qaado haaliban qofka kuma hoga ibn maaja ay xadiis soo saar xadiis saxiixa ilan ducada nabigaana ku dhacay sal alla ly slam qofka markuu tukada kadibna intuu hurda iskaga noqdo afar sac meelaha ka soo kaco dantiisa aado haaliban danahaas waxaa weeyaan waa kabaj kabaj iskuma toosna arrin aad toosan maahan baabu alaaati saddexda yuamiruuna axadahum waxaa weeyaan qofkood amiir ka dhiganay uu baabkan u kun shan iyo shan iyo siddeetanaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia taala anu ana rasuula rasulka a sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi kharaja haddii ay baxaan alaaatun saddex fii safarin safar ay aadaan falyuamiruu axadahum midkood amiir ha ka dhigteeno haddii saddex meel isku raaca midkood amiir ka dhigteeno weyaan abu dawud ee xadiisu xasan saxiix weyaan baab licaami quudin la quudiyo iyo mxuu ahaa martiqaad la sameeya cinda alquduumi xilliga laga soo galay min safarin safar inay arrinteeda fiican tahay oo qofka haddii safar uu ka soo gala inuu ciddiisii muxuu ahaa martiqaad ku sameeyo oo ummaddii uu yeero inay hadyiga nabigan ariiqa nabigan ay tahay sal slm ayuu baabkan u baabiya xadid kun shan boqol iyo lixi sideetanaad can jaabir bin cbdillahi waxaa lgu radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka al sal slm lamaa goortii qadima uu soo galay almadiinata magaalada madiina naxara nabigu wuxuu gowrac jazuuran geel ayuu gowracay awr iyo geel ayuu gowracay aw baqaratan ama neef lo ayuu gowracay hal ama neef geel ama neef muxua lo ah ayuu gowracay weyaan bukhaari iyo muslim xadii soo saaray intaa waxaan ku gebagabaynay eh, kitaabkii eh, qasru salaati iyo wa halkan wax safartii wixii ku saabsanaa halkan waxaan ka bilaabaynaa alkitaab ataasic kitaabka sagaalaad aljanaa'izu janaasooyinka halka ka bilaabana weyaan baabu talqiin janaazada marka laba shayba waa la yihahdaa janaazada meydka waa la yihahdaa meydka laftarkiisa janaazo waa la yihahdaa oo weeyaan isagaa lagu magacaabaa sidoo kale waxaa lagu magacaabaa salaaddii laftarkeedii salaaddii laftarkeedina lagu magacaabaa iyo waxaa weeyaan qalabkii xataa lagu qaadayey marar qaar waa lagu magacaaba weyaan baabu talqiini ilmowta dadka dhimanan in talqiin loo qabto ayuu baabkan u baab yahay waliba see dhihi laa ilaaha ila allah in laa ilaaha ila allahu loo qabto ayuu baabkan u baab yahay xilligeeda waa goorma waa qabla an tufaariqa aruuxu jasadahu ilaa ruuxda ay jirkiisa ka bixin ka hore ayaa loo talqiininaya laakiin midaan qabriga dushiisa lagu talqiinina taa iyada waa baab kale weeyaan xadii kun shan boqol iyo sideed todoba iyo sideetanaad can abi saciid khudri waxaa lagu radi allahu ta an arda qala xuri abi saciid sacad ibnu malik ibni sinaan qaala rasul rasulka wuxu yih laqinuu war u laqima oo u qabta oo u sheega mowtaakum kuwiina nafta ay ka baxayso oo dhimanaan laa ilaaha allah kelimadaas iyadaa kelima tawxiidka alkelima ayiba u qabta weeyaan xadii kun shan boqol imaam muslim xadidka soo saaray kii hore xadid kun shan boqol iyo sideed sideetanaad can bin jabal waxaa lgu radi allahu taala arda qala yuhri mucaad qaala rasuulka al wuxuu yidhi sal slm man kaana qofka aha taakhiru kalaamihi hadalkiisa intuu dambaysa laa ilaha illa allah dakhala aljannata jannada layuu gelayaa weeyaan marka in loo yidhahda laa hebelow laa ilaaha illa allahu dhah in la yidhaahdo ayaa loo baahan yahay culimada qaarna waxay leeyihin agtiisa lagu dhihiyo laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah ayaa agtiisa lagu dhihi laakiin asal ahaan nabigeenna wuxuu leeyahay u qabta oo ku dhawaaqo hebelow saa dhahdhaha weeyaan abu daawud ayaa soo radiisa xadiis saxiixa ba yaa sheekh ha ha ha waa lagu celcelin waxaa weyaan waa lagu celin waxaa dhici karta inuu waxaa weeyaan nusqo cusubaa timid miya tii hore ka duwan ya sheekh ziyaado miya ayaddana ziyaada ya ah, maasha allah kitaab cusubaa noo yimid maasha allah insha allah aabca athaalia keenana abcad u ahaa aani meha wax aad u fiican aabca haaniya maa sha allah marka abcada saddexaad waa marka sheekha ziyaadada ku daray in sha allahu tacaala waa teenii hore baan joogayn u guurna ya dhib ma lahan dhib ma lahan wix yar waa lagu dari karaa oo ziyaadaad ah insha allahu tacaala waxaa ku jirta alkitaab ataasic aljanaa-is markaasaa kadibna wuxuu yidhi qaala allahu tacala alla weyne wuxuu yidhi kalaa idaa balaqat اtaraaqiya waqiila man raaq wadanna anahu اlfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq kalaa xagga iska dhig ama ka joogsa ama ka jooji idaa goortii balaqat ay gaarta ataraaqi kalxamaha ay gaarto oo waqiila la yidhaahdo man kuma raqin oo tufi yaa tufi oo waxaa weeyaan eh, tufitaan samayni si nafta ay u bixin awadanna uu yaqiinsado annahu isaga alfiraaqu nafbixid inay tahay waltafat ay ku dhegto oy dabamarto asaaqu gomadda bisaaqi gomaddi ilaa rabbika rabbiga xaggii ayaa yowmaidin maalinta iyada almasaaqu dhanka liisu kaxayna ahaatee weeyaan naam jasaak alla baabu talqiin mowta baabu maa yuqaalu wix ladhahay ayuu baabkan u baabiyey cinda almusiibati musiibo markay dhacda maxaa lagu dhawaaqi xadiid kun shan boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad can ummi salamata waxaa laga wariyey zawji اnabiyi umi اlmu'miniin radia allahu tacala ardaha anaha ummi salama qaalat waxay tihi samictu rasuula nabiga ayaan ka maqlay sala allahu alay slm yaquul isagoo leh maa min muslimin muslim ma jira tusiibuhu ay ku dhacda musiibatu maa amarahu llahu layni wuxuu faray subxaana wa tacaala oo ah inaa lilaahi annaga alla ayaan u sugnaanay wa inaa annagana ilayhi alla weyne xagga ayaa raajicun u laabanaynaa allaahuma alle aajurnii iga ajarsii fii musiibatii musiibadayda waakhlif ii badalsii lii aniga khayran mid ka khayr badan minha iyada xaggeeda ilaa hadduu intaas qofka yidhaahdo qalbi iyo qaalabuu ka yidhahda iyo muxuu caraba akhlafa allaahu lahu ilaah weyne ayaa u badalsiiyo khayran wax ka khayr badan minha iyada weeyaan saas ayaa nabigeena ka maqlay sal slam saasay leedahay um muminiin umi salama qaalat waxay tihi falamaa goortii maata abu salamata abu salama oo ninkeeda markuu ka dhintay qultu waxaan idhi ayu lmuslimiina muslimiinta koodeeba khayrun ka khayr badan min abi salamata abi salama kee ka khayr badan muslimiinta waa in muhaajira weliba eh, faamil iyo reer isqabo soo haajiray rag u horey ay ahaayeen dadka ugu horey ahaayeen awala beytin beytkan u horrey oo haajara uma intaa kadib inii aniga qultuha waan iri maadaama nabigu u sheegay sal slm waan ku dhawaaqay oo kama gaabsanin faakhlafa allahu alweyne ayaa ii bedel siiyey lii aniga rasuula rasulka al sal slm nabi maxameda marka zawj uu noqday abu salma ka dhintay yaa loogu bedelay nabi maxamed sal allahu alayh ali wasalam baabu iqmaadi in loo indhanlaabo iyo wa ducaai in loo duceeyo ayuu baabkan u baab yahay markuu dhinto indhaha in loo laabo in loo duceeyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun shan boqol iyo can abi hurayrat waxaa la wariyey cabdiraman sakhri dawsi qal wuxu uhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm alam taraw alam tarow miyaadan arkin alinsaana qofka idaa maanta goortuu dhinta shakasa wuxuu taagayaa shakasa wuu taagayaa maxaa idiin qoran muxuu ahaay tabcad cusub basarahu wala basaruhu tabcad cusbeed taada miya basarahu weyaan ama waxaa weeyaan shakasa wuxuu taagayaa huwa isaga basarahu mm, ama shakasa waxaa taagmi basaruhu labadaba waa caadi marka waaya qaaluu waxay dhan balaha waan aragnay qaala wuxuu yidhi fadalika kaas xiina goorti weyaan yatbacu uu raaci basaruhu aragiis uu raaci nafsahu naftiisa marka basaruda iskaga daysta shakasa waxaa taagmi basaruhu nacam ah, fadalika kaas xiina goorta wan yatbacu u raaci basaruhu aragiis u raaca nafsahu naftiis u raaci weyaan aragii wuxuu nafti sii baxaysay riwaayadan dambe ayaa kasii cadaan badan xadiid kun shan boqol iyo ko muxuu ahaa ko sagaashanaad can shadaad ibn aws waxaa la wariyey radi allahu ta arda qa wuxu yh shadaad bin aws saxaabiga jaliilka qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm idaa xadartum haddii aad xaadirtaan mowtaakum kuwiina nafta ay ka dhacaysa faaqmidu lbasara aragga u laabo fa ina albasara aragga yatbacu ruuxa ruuxda iyuu raacaya waquuluu waxaad tidhahdaan khayran wanaagna sheega oo wanaag u sheega oo ka sheega weeyaan fa ina almalaaikata malaaigta tuaminu amiin ay leedahay calaa maa qaala ahlulbeyt ahlubeytka sheegaan amiin bay allow dembigiisa dhaaf allow qabro waasic allow alo janna ka dhig wahaakada yani waxyaabahaas wanaaga un sheega laakiin xumaan ka fogaada ibnu maaja xadis soo sar xadis xasana baabun alamru fariliis fara bixusni danni mala wanaajin billahi alweyne loo muxuuah lagu mala wanaajiyo cinda almowti qof markuu dhimana inuu alla agtiis inuu wax khayr badan ka heli doono inuu niyada muxuuah wanaajiya ayuu baabkan u baabi weyaan culimada waxay leeyihiin qofka markuu nool yahay waa inuu simo bayna alrajaai waalkhawf markuu muxuu ahaa nool yahay marna waa inuu waxa weeyaan alla ka baqo subxana wa tacala cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo khaatamuxum inay ku dhacdo inuu aad ugu baqo marna uu rajada ilaahay subxana wa tacala weyneeyo oo oo jannada alla inuu siina inuusan cadaabaynin dhankaas yadcuuna rabba yadcuuna khawfan wa amacan khawfan wa amacan baqid iyo damac qudarayn iyo baqid yadcuunana raqaban wa rahaban aayad qur-aanka saas laakiin qofka markuu xanuunsado qofka markuu xanuunsado liyucdim araja waa inuu markaas rajada alla agtiisa aad u weyneeyo ood yidhah ilaahay waa janaynaya subxana wa tacaala ilaahay maadaama aan u tawxiidsaday oon keligiis muxuu ahaa ilaahnimo u aaminsanahay u tukanayay meel kale allama dhigaa janno unbu alle isanaya subxana wa tacala inuu halkaas niyadiis ku gunta ayaa loo baahan yahy addoonka weeyaan ana cinda danni cabdi bi halkaas weeyaan laba iyo sagaashanaad can jaabir bn cbdillahi waxaa lg radi allahu tacala canhuma alansaariy qaala wuxuu yidhi samictu rasul la baan ka maqla sl slm qabla mowtii intuusan dhimanin ka hore bialaata ayaami saddex maalmood yaquul isagoola laa yamuutanna yuusan dhimanin uusan dhimanin axadukum midkiin ilaa wahuwa yuxsinu danna isagoo malaha wanaajina billaah alla weyne mooyane isaga oo malaha wanaajina oo inaad ilaahay jannayna ood khayra isagoo aaminsan meel aanan ahayn xaalad aan ahayn yuusan ku qofka weyaan xadii kun shan boqol iyo saddex iyo sagaashanaad wacan waxaa lagu wariy jaabir bn cabdillah radia allahu taca anhuma qala wuxu jaabir samictu nabiya nabigana inka waran sal slm yqul nabigana ola yubcahu waxaa la soo saaraya kullu cabdin addoon la arka calaa maa maata caleyh wuxuu ku dhintay ayaa lagu soo saaraya weeyaan khaatimad allah noo suubiyo imam muslim xadiis soo saaray baabun idaa kharajat haddii ay baxdo ruuxu lmeyiti qofka meydka ruuxdiisa intay aadaysaa sayna noqonaysaa xadiid kun shan boqol iyo afar iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa lagu wari cabdiransaq dowsi radi allahu ta arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi idaa xudira idaa xudira haddii laga soo xaadiro ay xadarahu lmowt almuminu idaa xudira haddii lasoo xaadira almuminu qofka muminka ah oo malukmowtka kusoo xaadira atat waxaa utimid u timaado ama u imaado malaaikatu raxmati malaaigta naxariista u timaado bixariiratin xariir ayay u keenaan baydaa cadaan badan fayaquuluun waxay leeyihiin ukhrujii soo bax raadiyatan adiga oo raalli ah oon lagu qasbaynin mardiyan canki adi xaggaadan raalli laga alla u raalli kaay subxaana wa tacaala ilaa rawxi illaah alle naxariistii u soo bax iyo wa rayxaanin iyo udgoon u soo bax iyo wa rabbin rabbi xaggii u soo bax hayra qadbaanin mid caraysan aanan ahayn xaggii u soo baxay leeyihiin weyaan waxay u fiidinayaan maradaas xariirtoo cadaanta badan intaasoo bashaarana u sheegayaan allahuma ajcalna min haulaa fataqruju kadibna way baxaysaa ka atyabi riixi lmiski miskiga udaygiisa tan ugu uduga badan oo kale iyadoo ay baxaysaa xataa anahu ilaa maa xataa ilaa ma annahu isaga la yunaawiluhu isu dhiiba bacduhum barkood bacdan barka kale ilaa nafti ay mxuu ahaa malaa'igti barkood bar kale usi dhiibaan amaba maradii xariirta ahayd ay barkood bar kale usi dhiibaan oy nafta ku jirtay kow xataa yatuuna bihi ilaa ay ka geeyaan baaba asamaai samada albaabkeed ay ka geeyaan fayaquuluun waxay leeyihiin maa atyaba hadi riix udgoonkan maxaa ka dhiib badan oo ka udeyg badan allatii taasoo jaaadkum idin timid min alardi ardada inkay ka timid malaigta isla hadlayso fayatuuna bihi waxay u keenayaan arwaaxa almuminiin muminiinta ruuxyaalkooda ayay u keenayaan nafafkii muminiintii ayay u geynayaan falahum ayaga ayaa ashaddu darnaan badan faraxan xagga faraxa bihi naftaas loo keenay muminadda min axadikum midkiin biqaa'ibihi qofkiisa ka maqnaa oo yaqdamu calayhi uu yimaado sidaad ugu faraxsi ka darnay muxuu ahaa nafafkii muminiinta ugu farxaan walaalkood u yimid weeyaan ama naftaan walaalkooda walaalaha ay u timid fayasaluuna waxay weydiinayaan marka maada facala fulan hebel muxuu sameeyey aw hebel dadki waa isweydiinayaan waa la is hebel awey maada facala fulan hebel muxuu sameeyey fayaquuluun waxay leeyihiin iska dhaafa fa inahu isaga kaana wuxuu aday fii kami dunya adunyada murugteeda ayuu muxuuah ku sugnaaya iska dhaafo dacuuhudan marka labadaba laba waa suuragal in nafti la keenay ay leeyihiin warka ka daaya oo murugadii adduunyadaad ku jiray qofkaana faraha kala baxa sidoo kale waxaa suuragal qofkii hebel ahaa maadaama uusan noo imaanin weli adduunkii murugadeeda ayuu ku sugan yahay iska dhaafa waxbaha waraysanina labada suuragal weyaan fa idaa qaala hadduu yidhahdo marka ama ataakum maidiin imaan miya qofkii hebel ah weydiinaysaan oo meeshaan idinkuguma imaan miya meeshaan aad joogtaan muminiinta nafyaalkooda meeshaan lagu kulmiyey idinkuguma imaan miya qaaluu waxay dhaheen bihi ilaa ummat alhaawiya ciyaada billaah ummadda haawiye ayaa lagu shubay weyaan fa ummuhu haawiya waa tii muxuu ahaa cadaabka darnayd halkaas ummaddaas ayaa lagu daray weyaan marka qofka haddii laga waayo jannada haddii laga waayo intuu jira marka iyada iyo dadka ahluhayrka agtooda dii laga waayo nasal allah asalaama walcaafiya wa ina alkaafira qofka gaalka ah ida xtudira goortii nafta in laga qaada loos ay ku soo atatu malaakat cadaabi malagta cadaabka u timaada bimasxin mara timo adag laga sameeyey ciyaada billah fayaquuluuna waxay leeyihiin ukhrujii soo bax saakhiatan adigoo caraysan maskhuutan calayki laguna carooday oo dushaada loo caraysan yahay ilaa cadaab ilah ciyaada bilah ilaa cadaab ilah cadaabka al u soo bax caza wajal fatakhruju way baxaysaa kaantani riixin ur kan ugu urka badan ka antani riixi jifatin bakti urkiis kan ugu urka badan ayadoo ah weeyaan xataa ya'tuuna bihi ilaa ay ka keenaan baaba alardi arada albaabkeeda fayaquuluun waxay leeyihiin maa antana haadi ariix urkaan maxaa ka ur badan xataa ya'tuuna bihi ilaa ay u geeyaan arwaaxa alkufaari gaalada ruuxdooda ya arwaaxda gaalada ilaa looga geeya weeyaan xadiidkaas imaam anasai ee soo saar waa xadiis saxiixa waxaa weeyaan kalaa ina kitaaba alabraari la fii ciliyiin wamaa adraaka maa ciliyuun kitaabu marquum yashhaduhu lmuqarabuun kadibna fujaartana maxay ahayd la fii sijiin wamaa adraaka maa sijiin kitaabu marquum weylu yowmaidin lilmukadibiin nasal allaha asalaam walcaafiya baabulbukaa cala almeyiti qof meydka in lagu ooyo oo dushiisu lagu ooya inaan la ogolanayu baabkan u baabay xadiidku shan boqol iyo shan iyo sagaashanaad can usaama bn zayd waxaa laga wariyay usaama bn zayd xibu rasuuliillaah wa bn xibihi radia allahu ta canhuma qaala wuxuu arsalat ibnatu nabiyi nabi gabadhiisa ayaa u dirtay ilaahi nabiga u dirtay adeeg ana ibnan wiil oo lii aniga qubida ay yuqbadu waa la qibdoonayaa faatina noo imow wiilaan dhalay ayaa nafta laga qaadahaya eh? nabi allow noo fa arsala nabigu u diray adeeg yuqri'u salaama isagoo salaam muxuu akhrini oo salaami wayaquulu wuxuu leeyahay ina lilah alweyna ay u sugnaadeen muadinka xag ku jira waaya ina lilaha alweyna muxuuaha ayuu usugnaaday ma akhada wuxuu qaata walahu isaga ayuu usugnaaday ma acaa wuxuu bixiyo wakullun mid la arkana cindahu alagtis wuxuu ahday biajalin ajal musaman ee la magacaabay inta nin walba ajal ayuu leeyahay oo magacaaban oo meel ku qoran nasal allaha xusna alkhaatima faltasbirha sabarta waltaxtasib ha ajar xisaabsato fa arsalat ilahi way u dirtay tuqsimu caleyh iyadoo muxuuah ku dul aranaysa maxay leedahay layatiyanahaa lawallaahi baan ku dhaartee yaatiyanahaa wuu imaanayaa nabiga waana u imaanayaa weyaan ha ii yimaado weyaan ilah baanmxua ugu dhaartay fa qaama wuu istaagay nabigeenna wamaca nabigu waxaa la jiray sacd ibnu cubaada waa saxaabadii culimmadoodii raggooda madaxda ahaa iyo mucaad ibnu jabal wabay ibnu kacb wazayd ibnu haabit iyo warjaan rag baa jiray farufica waxaa loo soo koryeelay ilaa rasul nabig al waxaa loo soo koryeelay asabiyu canugi wa nafsuhu naftiisana tataqacu ay qarac leeda weeyaan waa dhawaaqa nafta markay ka baxayso qaala wuxuu yidhi xasibtu annahu isaga qaalinuu yidhi kaanaha waaba iyadoo shanun qirbad aan lagu isticmaal loo qallashay harag ama maqaar qombabay oo kale weeyaan fafaadat kadibna waxaa shubmay caynahu labadiis indhood nabigeena alai sla slam uu ilmeeyey faqaala sacdu wuxuu yidhi ibnu cubaada weyaan radi allahu ta arda yaa rasu rasuulka allow ma haada ilintan ma haada kan muxuu ahaaday ama ilintan kaadis maxay ahayd faqala wuxu hadihi tanaytun raxmatun naxariis oo jacalah allah alweyne u yeeli fii quluubi cibaadihi addoomihiisa qalbiyaalkooda wa inamaa in kala man yarxam allah alweyne wuxuu naxariistaa min cibaadihi addoomihiisa arruxamaa kuu naxariisto oo hinta marka la diida ilinta ma ahane waxaa weeyaan tan dhawaaqa iyo muxuu ahaa marajeexa xadid kun shan boqol iyo lixii sagaashanaad an anas malik xali radi allahu taala arda qala wuxu anas dakhalna waan galnay maca rasuulila nabiga mici sala allahu calayhi waali wasalam calaa abi sayf abi sayf ninka la yihah ayaan u galnay alqayn ee farsamo yaqaanka ahaa waa ragga aad tirahdaan adinka tumaallada ama farsamo yaqaanka weyaan waa ragga birta ka shaqeeya oo ummaddan aad ku anfacay